بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحينك بالله بين آيات سديتا يصدح إلى آيات سقاشا يشن سورة المائدة آيات دهر وحي أهيد ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود waladiina ashrafuu dadka muminiinta dadka ugu neceb waxaad ka helin inay yahuud iyo mushrikiinta yihiin walatajidanna waxaad heli ku ogaan macnaha aqrabahum kuwa ugu dhow mawadatan xagga jacaylka liladiina kuwii aamanuu muminuumay aladiina kuwii qaaluu inaa nasaara baana yidhi nasaaradu waa magacoodii magaalo naasiriya la yidhaah magaaladii nabi ciise joogi jiray waayo dalika biana minhum qisiisiina culimaa ka mid ah iyo waruhbaanan kuwa cibaadada u go-ay waanahum iyaguna laa yastakbiruuna kibir male sidoodaba e, nasaaradu kibir male way quwooyinka adduunka ka jira quwa shahwaniya iyo quwa cudwaaniya iyo quwa xasadiya iyo quwa fasiixa marka nasaaradu e, quwadoodu waa shahwani wey yani waa hhyraac waxay jeclaadaan ba iska raacayaan waidaa samcuu marka markay maqlaan qolada nasaarada ihi bimaa kii unzila lagu soo dejiyey ila rasuuli rasuul taraa waad arkaysaa acyunahum indhahoodu tafiidu inay shubi min addamci bidamci ilmo inay shubi mimaa shay dartii bay la ilmeen carafuu ay garteen oo min alxaqi ah oo qur-aankan inuu xaq yahay bay awar sii ogaayeen yaquuluuna waxay dhihi rabbanaa rabbigayow aamanaa rumaynay ee faktubnaa nagu qor maca shaahidiina kuwa markhaatiga ah lagu qor oo ummadda nebi maxamed qoladanu markay maqlaan nasaarada iyo qur-aanka kariimkaa ah way ilmaynayaan beri maki ay ahaydoo ninkii asxama nagaash najaashi ninka loo yaqaan saxaabadii markay u tageen oo qureyshu laba nin ka daba direen jacfar binu abi aalib buu yidha suuratu maryam u akriyay way wada guuxeen dadkii la joogay asxama nagaash la fadhiyay meeshan marka waxay tilmaamaysay dad dhowr iyo soddon ah oo nasaaro ah oo asxama naga soo diray waa najaasiye yaa nebiga u tegey markay qur-aankii dhegaysteen aqriyeen wayba wada ilmeeyeen marka wax qalbi jilicsan dadka nasaaradiihi waa yani jaahiliin mooyaane haddii wax loo sheego intooda badan way qaadanayaan waidaa samicuu markay maqlaan qolada nasaaradiihi maa unzila kii lagu dejiyey ila rasuuli rasuul alla nabiyullaahi maxamed taraa waad arki acyunuhu indhahoodu tafiidu inay shubi min addamci bidamci ilmo shubi baad arki maxay la ilmayni mimaa kii carafuu ay garteen oo min alxaqi xaq xaqii ay sii ogaayeen oo injiil ku sii ogaayeen yaa hortooda yimid yaquuluuna waxay dhihi rabbanaa rabbigayo aamanaa rumaynay ee faktubnaa nagu qor oo nagala mid dhig maaha shaahidiina kuwa markhaatiga ahoo ah? xaqa fahamsan ilaahu nagala mid oo ummadan maxamed ah wamaa lanaa maxaanu leenahay war maxaad leedahay soo lama yidhaah wamaa lanaa maxaa noo sugnaadayo laa numinu aanaan u rumaynayn bilaahi alle yomaakii jaaanaa noo yimid oo min alxaqi xaqa wanadmacu aanu aanaan u damcaynin waanu damacsannahay nadmacu laa numinu wanadmacu aanaan u damcaynin laa numidii horey tahay an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa maca alqowmi qoomkii ansaalixiine wanaagsanaa nagala mid dhigo fi ljanna waxay yidhaahdeen qoladii nasaarada ahayd inaanu rumayno maxaa naga hor jooga lilxaqi waanu aragnaay annagoo damcayna in alla jannada na geliyo xaqii baa ila noo muuqde inaan ka leexna suuragal ma aha bay dhahay wamaa lanaa maxaa noo ahaadayoo naga mancinaya oo laa numinu aanaan u rumaynaynin bilaahi alle yomaakii ja'naa noo yimid oo nabiyullaahi maxamed diinta lagu soo dejiye nadmacu aanaan u damcaynin qalbiga ugu qabanayn u yidi diilanaynin numidunaasay ku cadfan tahay laa numiduna an yudkilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo maca alqowmi qoomka asaalixiina wanaagsana oo ummadda nabi maxamed fa asaabahum allah ilaah baa ku abaalmariyey wuu u xukumay bimaa qaaluu bisababi maa qaaluu hadalkaa ay yidhaahdeen ee xaqa ah jannaatin jannooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda taxti ashyaariha wa qusuurihaa geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda alanhaar waadiyaal khaalidiina fiihaa xaala ay ku waarayaan wadaalika ajrigaa faraha badan jannaduna jazaa lmuxsiniina kuwa samafala abaalkooda wey allah subxaanau wa tacaala muxsiniinta wuxuu ku abaalmarin jannu ku abaalmarin muxsiniintu waa sidee kuwa alla rumeeya rasuulka rumeeya qur kariimka a ah rumeeya ku camal fala muxsiniintu waa kuwa kuwa abaalkoodu waa maxay waa janno war alle keligii ha caabudo wixii igu caabuda yidhina ha lagu caabudo wax la barbar dhiga allah wuxuu leeyahay qoladii sidaa tida muminiinta ahayd faasaabahum asaabahum allah alla wuxuu ku abaalmariyey bisababi maa qaaluu waxa ay yidhaahdeen sababtiisa jannaatin jannooyin tajri ay soconayso min taxti qusuuriha wa asjaariha geedaheeda jannada geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda alanhaari waadiyaa khaalidiina fiha way ku waari ilaahay raxmadiisa waxaa lagu helaa iimaan iyo camal saalixa bal sidaa u ogo wadaalika sidaasina jazaa lmuxsiniina kuwa samafala oo alla caabuda abaalkoodii wey waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey baayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaaika kuwaasi hee asxaabuljaiim wey qoladii hore didkeed wey kuwii muminiinta aayadaha rumeeye alla rumeeyey waa janno abaalkood kuwa beeniyeyna waa naar jaxiima abaalkood de waa labadaa guri laba guri kale ma jiro guri kale ma jiro fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiruun waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey jaxiimada dadkeedii wey waa dadkii u saaxiibada ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu <clears throat> dadkaa muuminiinta ahow laa tuxarimuu ha xaaraam yeelina dayibaati maa shay kiisa wanaagsan axal allaahu alla xalaaleeyey lakum idiin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xadgudbina oo wax cibaado ahoon laidin dul saarin ha la imaanina ina allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba wakuluu cuna mimaa kii rasaqakum allaahu alla idinku arsaaqay xalaalan xaalu yahay ayiban oo wanaagsan oo nadiif wattaqu llaha alle ka baqa alladii allihii antum idinku muminuun bihi aada rumayseen aayadda saba nusuulkeeda waxyaabo badan yaa lagu tilmaamaa nin cadaabi ah yaa nabiga u yimid oo wuxuuhi yaa rasuulallah hilibka markaan cuno ban haweenka aada u dooni buudi marka inaan isdhufaanaan u dooni oo inaan may hilibka iska daayaan rabaa aayaddu waxaa kaloo saxaabo sagaal ah oo fara badan baa waxay yidhaahdeen maalintii oo dhanna aan soono habeenkiina aan afuro gogolnhabeenkiina aan soo jeedno maalinta aan soono habeenkii soo jeedno gogolyaynaan ku seexanin haweenyaynaan u dhowaanin aan sidaa yeelno sidii baa nabiga loo sheegay aayaddanaa dushooda ku timi oo nabigu wuxuu yidhi innii innii asuumu wa waanaamu waaquumu waatazawaj sunnadayda qofkii ka raaca wuu asiibay qofkii ka leba macnaha waxaa laga wadaa ilaahay waxaanu inoo xalaaleeyey waan cibaadaysan intaa tidhaa hadayni ilaahay wuu inoo xalaaleeyey naftaadaa ku xoogooba hadda haddaad raasinkii waxaa ka go'do daacadiiba kari maysi qalbigaagu daciifo dadka gaajooda gaajadu aada u qabato waxbaa la hadlo maskaxdooda xinta waxbay moodayaan inuu la hadlayo khayaali bay arkayaan sidaas oo kale marka ilaahay wuxuu xalaaleeyey ha iska xaaraamaynina midda kale qolo saxaabaa u timid caaisha waxay dhaheen nabiga nooga waran daacadiisa iyo xaaladiisu ay tahay waxay tidhi nabigu wuu tukadaa wuu soo jeedaa wuu seexdaa xaaskiisuu la mucaamaloodaa markaasay jiifkiibay la yaabeen waxay dhaheen annaa min arasuul bay dhaheen nabiga meel baan ka taagannahay anagu ufira lahu maa taqadam isaga waa loo dhaafay bay dhaheen hadduu doono habeen iska seexdo anagu waan soo jeedayna oo saasaan yeelayna aayaddu intaasoo dhan bay tilmaamaysaa marka lama rabo wax alla kuu xalaaleeyay adigoo diin ugu magacdaraya inaad iska dayso lama rabo adigoo diin ugu magacdara oo waan daacaysan lama rabo daacadu waxay ku fiican tahay inaad raaxaysatood seexato oo reerkaaga la joogto oo cunno cunto oo caafimaadkaaga uu sax noqdo daacadu saasay ku fiican tahay haddaad gaajootood sidaa noqoto waad iska daynaysaa wax kalaad noqon daacadii gabadh baa u timid haweenkii nabiga caaisho oo kale iyo gabadhu ma shallaysanin cadirna isma marinin naxaaladaadu aada bay u dulaysan tahay naxaaladaadu waa sidee baa layidhi ninkaygii ilama mucaamalood hiri iima yimaado nabigaa u yeedhay ninkii wuxuu yidhi war waa ku sidee wuu waaniya nabiga war reerkii utag buuyidi ninkii reerkiisii buu la dhaqmay maalintii dambaa gabadhoo nadiifa ah, ood la yaabayso iyo haweenka u timid marka ayaddu intaasoo dhan bay tilmaamaysaa isku soo guud isku soo daro wax ilaahay xalaaleeyey diin darteed baan u xaaramayn hadhe si kale haddaad adigu iska dayso adiga waayo yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy laa tuxarimuu ha xaaraam yeelina ayibaati maa shay kiisa wanaagsan axal lakum alla idin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xadgudbina waa xadgudub sidaas waxa la xalaaleeyood xaaraamisa waa xadgudub in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba oo waxaan loo baahnay in la yimaado wakuluu cuna mimaa kii rasaqakum allah alla idinku arsaaqay xalaalan markuu xalaal yahay ayiban oo wanaagto nadiif oo wasaq lahayn oon jeeris lahayn wataqu llaha alla ka baqa aladii allihii antum idinku muminuuna bihi aada rumayseen laa yuaakhidukum allahu bilaw fi amaanikum xugun weyn baa meeshan inoo yaalla laa yuaakhidukum allahu biاlagwi iska bilaash hadalka fii aymaanikum dhaartiina walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qaban bimaa kii caqadtum aada u gunudeen ood ugu talagasheen alaymaana dhaar allah subxaanau wa tacaala dhaar bilaashta idiin qaban maayo waxaa lagu fasiraa inta badan dhaaruhu way fara badan yihiin tan hadda laysu qabsanayn waxaa weeye waa marka layska sheekay wallahi sidaa iyo sidaa wey waa dhaarta noocaas ilaha idin qabsan maayo dhaaru lama jeedaan sheekada idinka soo dhex gashay waxaa kaloo ka mid a dhaarta ruuxu waxa uu mooday wax xaq uu moodayey buu ku dhaartay sidii ugu dhaartay si aan ahayna ma noqonin dhaartaasi ma ah waa laga dhaafay weyn dhaarta hadduu shay xalaala oo kale yidha wallaahi inaana waxaa cunaynin waa dhaarbilaash wey dhaarbilaash wey marka dhaarahu laba laba dhaarood baan kafaaro lahayn dhaarta beenta ah dhaarta beentae alyamiin alkamuus la yidhaaha dhaar male ee kafaaro male alyamiin alkamuus waa dhaarta beenta ruuxu ku dhaartay isagoo inay been tahay waxaa lahayn ruuxu waxa uu waxaan kaloo kafaaro lahayn ruuxu waxa uu sameeyey hadduu ku adkaynayo wallaahi inay sidaa tahay kafaaro male laakiin dhaarta kafaarada lihi waa wixii aad dhaar ahaan ugu tala gashay oo aad ku tala gashan wallaahi inaana sidaa yeelayn kafaare waad gudi markaa hadaad inaad dhaartaa jabisa damacdo wallaahi inaan sidaa yeeli kafaare waad bixin haddaad damacdo inaad dhaartaa jabiso laa yuaakidukum alla idiin qaban maayo bilagwi bilaash bilaash ciyaar ciyaar fii aymaanikum dhaarsiina walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qaban bimaa kicaqadtum aada u gunudeen ood ugu talagasheen alaymaana dhaar oo aada aada dhaar ahaan waxbaad ku difaacaysaan ama waxbaad ku sugaysaan idinku dhaar ahaan baad ula jeedaan fa kafaaratuhu yamiinkaa kafaaradiisu icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood weeye toban miskiin quudintood min awsadi maa shay kiisa dhexdhexaadka ee qiimaha badan aada ka quudisaan tudcimuuna ahlikum reerkiina aada quudinaysaan awsadkaasi waxa weye ka u qiimo badan wey min awsadi maa kay shay kiisa qiimaha badan tudcimuuna aada quudinaysaan ahliikum xaaskiina aw kiswatuhum arad bixintooda weeye aw taxriiru raqabatin qoor horeynteedu dhaartaa aada si fiican u dhaaratay dhaarnimada haddii inaad jabiso ay noqoto toban miskiin raashin ku quudi waxaana fiican raashinkaasu raashin u iibgelaya oo ay kaydsan karaan inuu yahay haddii qocmada qaar ba waay le raashin bisil haddaad ka dhergiso waa sax qaar baale laakiin sida ugu fiican waxaa weeye raajin ay kaydsan karaan oy dhigan karaan waa inaad milkisiiso gacanta ka saarto halkii miskiinba mud baad siin kiilaba iska dheh halkii miskiinba yaad siin raashinka aada siinaysaana waxaa weeye xaaskaaga reerkaaga raashinka aada quudinaysa ka ugu fiican ama waad arad bixida arad bixintu waxaa weeye go-go baad siin ama shaar shaar ama surwaal surwaal maaha inaad gebi ahaanba arad bixisa maaha shay baad siinaysa ama qoor xoraynteed inaguma hayna taa allah wuxuu leeyahay fa kafaaratuhu yemiinkaa kafaaradiisu dhaartaa kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood weeye min awsadi maa shaykiisa ugu qiimo badan aad ka quudisaan tudcimuuna ahlikum xaaskiina aw kiswatuhum ama aradbaxooda aw taxriiru raqabatin qoor xoraynteed marka culimada qaar baa le qiimad ma la bixin karaa mase raashin baa la bixin karaa raashinku dee hadduu cibaado yahay waxaan raashinahayn lama bixin karo laakiin ujeedadu hadday tahay in miskiinkaa wax la siiyo qiimad waa la siin karaa hadday ujeedadu tahay in miskiinkaa wax la siiyo qiimad waa la siin karaa abu xaniifaana sidaa qaba allah wuxuu leeyahay faman qoorku xoreeyo ma hayo sideenoo kale aradbaxna ma hayo miskiin wuxuu ku quudiyana ma hayo fa caleyhi dushiisa waxaa ah alaaatu ayaamin saddex maalmood soonkood marka saddexda maalmood wuu isku daba qaban hadduu maalin kamida afuro isagoo mida u dhiman tahay wuu qadnayntaa wuu soo celin faman lam yajid qofkaan helin wuxuu ku bixiyo kafaarada fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood weyn daalika soonkaas iyo casharatu masaakiin waxaa habbixiya laleeyahay daalika waxay u wada noqon daalikadaasi kafaaradii isdabajooga ahay daalika waxaa la bixinayaa kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaaradeedii wey idaa xalaftu markaad dhaarataan waa dhaarta laga kafaaro bixin waa dhaarta aad u kasto wallaahi inaana sidaa yeelayn oo dabadeedna sidii yeeshay wallaahi inaan sidaa yeeli dabadeedna aada yeeli weyn dhaaraha noocaasa wey marka intuuna dhaartii jabinin miyuu bixin mase markuu dhaarta jabiyuu bixin bukhaari wuxuu aaminsan yahay mar intuuna weli jabinin wuu bixin karaa buu leeyahay laakiin waxaa fiican markuu dhaarta jabiyo oo wuxuu ka dhaartay sameeyo inuu bixiyo daalika kaasi waxaa la soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaara gudkeedii wey dembigii baa kaa dhacaya macnaha markaad dhaartii jabiso idaa xalaftu markaad dhaarataan wax faduu ilaaliya imaanakum daarihiina ilaaliya kadaalika sidaasuu yubayinu llaahu alla u cadeeye lakum idinka aayaatihi lacalakum tashkuruuna si aada u shukridaan dhaarta ilaaliya waa laba dhinac baad ka ilaali dhaarta ilaaliyaoo marka horeba dhaarta ha badinina ha ku degdegina waa dhaarta ilaaliya dhaarta ilaaliya waxaa wey markaad dhaartii jabisaan kafaarada bixiy w dhaartii waa la ilaaliyey markaa dhaarta marka waxfaduu ilaaliya xifdiya ubaylaha tira aymaanikum dhaartiina kadaalika sidaasu yubayinu llaahu alla caddeeye lakum idink idinku caddeeye aayaati waa sax sidaas waa inaan sidaa la inoogu sheegay aanu camalfalo lacalakum tashkuruun inaad shukridaan darteed yuu ilaahay idinku caddeeyey xaqiiqada iyo axkaamta yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy inama alkhamru khamriga kowdhe walmaysiru lacbiga ciyaaraha qimaarka waxaa la yidhaha walansaab qoryaha meelaha la taagtaaga ee la siyaarto ee la barakaysto walazlaamu qalmaanta lagu maraadaydo oo lagu faashado rijsun qurun weeye oo min camali shaydaani shaydaan camalkii ka ahaaday fajtanibuuhu ka dheeraada lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan markii suuratu naxal baa la tatakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana yani wax lagu mirqaamo wey markii dambena waxaa la yidhi yasaluunaka can ilkhamri wlmaysir yasaluunaka can ilkhamri wlmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linaasi waismuhu akbar min nafcima markaasay dadka qaar iska daayeenoo ma rabna yidhaaheen qaarna waxay yidhaheen waanu ka faa'iidaysanoo inta dembiga aad baanu uga lexleexan bay yidhaheen cumar bin khadaab baa yidhi allahuma bayin lanaa bayaanan shaafica ilaahu noo cadde markaasaa waxaa timid yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaar idinkoo waalan salaada ha u dhowaanin markaasaa dadka qaybna way iska daayeen qaybna way iska yarahe wateen oo way yaraatay khamrigii markaasuu cumar yidhi allahuma bayin lanaa bayaanan shaafica aayaddanaa soo degto markay aayaddan soo degtaa loo yaray warran baa layidhi intahaynaa intahaynaa buuri markaasaa nabigu wuxuu diray kaliyo dee khamriga iyo waxa la daadiy ay qaadaan ma madiina nin dad dhawaaqoo diray aada u dhawaaqo khamrigii waa la xaaraam yeelayay abu talxa oo dad fara badan ay meel ku fadhiyaanoo ay khamri yar cabcabayaan yuu anas bin maaligu adeerka u ahaa yuri bal dhawaaqan bal eeg markaasuu yuri waxay leeyihiin khamrigii waa la xaaraameeyey iyagoon asxaabtu i yarna kadib dhicin madiine gudaheeda wixii khamri jira hal maraa la daadiyey markaasaa suuqii magaalada yaa khamri keliya noqotay suuqii magaalada culimada qaar baa khamriga markii laga hadlo ma nijaas waa mise daahir qolyi waxay lihin marba haddii la xarameeyo waa nijaas qolyi waxay waa daahir waxaan u daliishanaynaa khamrigaa madiine lagu daadiyey taa waxaa layidhi meel kaliyo ahoo ay khamrigu qaadamo lahayn oo saasaa loogu daadiyey khamrigu inay nijaas tahay ka soo qaad khamrigu marka wakaa marka nabigu wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun wakullu khamrin xaaraan wax alla wax kasta oo waalo oo mirqaankeena iyo fatirkeena nabigu xataa wuxuu yidhi wixii mirqaan iyo cajiskeena labada waa xaaraan buu wixii markaad cunto waa cajisi sida qaadka oo kale ma arki ruux markuu cuno waa cajisi marka dambe uu seexano hurdadiisaa badan wey marka waa sidaa wixii muskira wixii la calaliyo wixii la cabo wixii la isku turqo wixii la ursado kulli waa xaaraan muskirooda يا أيها الذين أمنوا ذاتك مؤمنين تأهوا إنما الخمر خمر يول ما يصيروا قمار قمار كواسيدة تربك يشدرنجك وشاحة وكاله وحول اللقوك لقادنا علمنا قاد بأيد هدان حول اللقوك لقادنا دب ماله وحوي يقوي كلسي فقانه وحوي وبطالة سماها ووقتك عقبات دافي سوي وقتك يسيبوا دافي dadka qaar baa yidhi waxaan isku dhaafin waktiga waktiga inuu isku dhaafiyaa fiican masaajidka inuu isku dhaafiyo yaa fiican marka maysirku waa waa waxa weeye ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru khamriga iyo walmaysiru ciyaarta lacbiga sida turubka iyo shaxa oo kale iyo walansaabu alaabta taalooyinka meelaha la taagtaago ee la barakaysto iyo walazlaamu qalmaanta lagu faashado rijsun qurun weeyo min camali shaydaani ka ahaaday fajtanibuu ka dheeraada fajtanibuuhu ka dheeraada lacalakum tuflixuuna si aad u guulaysataan allah subxaanahu wa tacaala saasaa la inoogu sheegay qalaamtaasu dhowr nooc ba ahayd oo saddex qalin mid waxaa ku qoran ifcal midna laa tabcal midna waa muhmal marka markuu intuu saddexdoo gacanta geli kii soo baxa fal hadduu yahay wuu fali daa hadduu yahayna wuu day hadduu kii muhmalka yahayna mar kale ku celin waa kii cabdicabdimualib eh, binu haashim waa kii wiilashiisa uu ugu faaliyeyo ilaahu waxaad igu ogaataa toban wiil haddaan yeesho inaan mid gawracooyi tobankii wiil markuu yeeshay yuu saddexdii qalin soo qaaday qalmaantii waxaa soo baxay qalmaanta waa marka qalmaanta waxaa kaloo ku qoran marba waxa la doonayaa lagu qoraya waxa la doonaya marka waxaa soo baxday cabdullaahi gawrac haddana wuu celiyey saddex goor markuu celiyey oo mid walba cabdullahi gawrac soo baxday iyo qoladii reer beni maqsuumi cabdullahi reer abtiga hayd baa wiilka degeel baan ku furanaynaa boqol halaad baa lagu furtay midna waa kay ku maraardaydaane waxa weeye toddobada ahaa weye oo ay gebi ahaanba isticmaali jireen way fara badnaayeen inamaa yuriidu shayaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yuuqaca inuu rido baynakum dhexdiina alcadaawata colaytan walbaqdaaa cadho fi lkhamri bisababi lkhamri khamriga sababtiisa walmaysiri waxa weeye ciyaarta qimaarka ah wayasudakum idinka hor joogsado can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo wacri salaati gaar ahaan ila salaaduba dikri ilahay bay ka mid tahay fahal antum muntahuuna ma waantoomaysaan ma reebtoomaysaan baa la yidhi markaasuu cumar bin khadaab yidhi intahayna intahaynaa buudi wuu ku qancay cumar bin khadaab khamriga iyo waxyaabaha waxwaala shaydaanka adeegsanaya waa shaydaanka ee adeegiisa weeye uu dadka u adeegsado dadka uu damco inuu isku diro dadkuu damco inuu waktiga ka hadleeyo bahalkaasuu ku hanuunin khamrigaa iyo muskirkaasuu ku hanuunin inamaa yuriidu shayaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yuqaca inuu rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadownimo iyo walbaqdaaa cadho fi lkhamri bisababi lkhamri iyo walmaysiri bahalka maysarka la yidhaah wayasudakum uu idinka hor joogsado can dikri illaah wa can isalaa gaar ahaan faalantumintauna qiso yaroo gaaban gobolkeena kolley jigjiga inay ahayd baa laga yaaba gobolka jigjigaan dhowr nin baa meel ku qayishay oo nin waan aqiinayba wiil baa la qayl midqaankii wuxuu tusay wiilkan aynu xadu shaydaan ka soo saarno wadnaha intaan qalno wiilkan aan wadnaha ka qalno waswaaskii aan ka soo saarno uqaadkii tusay wiilkii way qaleen wadnihii bay ka soo saareen sidii uu ku dhintay wiilki labada nin ee sidaa jirta muddo waan aqriinay ah, wuuna dhintay allah wuxuu leeyahay waadiicullaha alla adeeca waadiicu rasuula rasuulkana adeeca waxdaruu digtoonaada alle iyo rasuulkana adeeca digtoonaada oo shaydaanka ka digtoonaada daacada alle iyo daacada rasuulka si digtooni ah oydaan khalad kusoo dhex darin ula imaada fa in tawallaytum haddaad jeedsataan ood xaqaa diidaan faclamu ogaada annamaa calaa rasuulina rasuulka iyaga waxaa dushiisa saaran albalaaqu gaadhsiin almubiinu oo cad oo una waxba ka hagranin alle iyo rasuulka adeeca digtoonaadana xumaanta ka digtoonaada daad siaa yeeli weydaan nabiyullahi maxamed xil kama saara isaga xilkiisu wuxuu ahaa gaadhsiin bas inuu qalbiga idinku shubo hidaayada iyo inuu janno idiin hayo intaa midna nabiga xil kama saara wuxuu xilka saaran yahay gaadhsiin keliya waadiicullaha alla adeeca waadiicu rasuula waxdaruu digtoonaada xumaanta ka digtoonaada shaydaanka ka digtoonaada is ilaaliyo isla jooga fainta wallaytum haddaad jeetataan faclama ogaada anama calaa rasuulina rasuulka yaga dushiisa waxaa ah albalaaqu gaadhsiin almubiin oo cad oo una waxba ka hadsanin laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan junaaxun dembi fiimaa dacimuu waxay quuteen oo khamri ah intii khamriga xaaramaynteeda ka horeysay idaa mataqow alla markay ka baqaan oo aamanuu rumeeyaan intii wixii xaraameen khamriga ahayn hadday iska ilaalin jireen oo camilo ay camal falan asaalixaati camal wanaagsan uma taqow ay taqwada ku adkaystaan wa aamanuu ay rumaysaan oo iimaankiiy taqwada ku adkaystaan uma taqow ay taqweeyaanoo macaasida iska ilaaliyaan waxsanuu samafalaan wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay alxuseyna ku isanfalay aayaddan waxay ku timid markii khamriga la xaaraameeyey yaa dad fara badan oo muminiin ahaa yaa maalintii uxud dhintay oo la laayay khamrigana dee beriga xalaal bay ahd waa la cabi jiray markaasay saxaabadu yidhaahdeen dadka yagii noocaas ah talo suu noqon yahuudina waxay yidhaahdeen dadkii uxud iyo meelaha lagu laayay khamrigii calooshooda ku jira yay dhinteen marka muxuu maxamed sheegayaabay dheen marka allah wuxuu leeyahay dadkii beriga khamrigu xalaashahayd cabi jiray ee xaaramaynta ka hor dhintay hadday waktigaa hore xaaraamta iyo iska ilaalinta muminiin ahaayeen iimaankooda ku adkaayeen macsiyaday iska ilaalin jireen wax dhibi ma jir wax alla xaraameeyey maba ayna beeninba laysa ma ahanin cala ladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan junaaxun dembi fii maa waxay quuteen taxriimu lkhamri ka oo khamriga ah idaa maa allahooda markay ka baqaan waamanuu idaa mataqow markay alla ka baqaan waamanuu rumeeyaan oo xaaraamta kale ay alla uga baqaan xaaraamta kale khamriga ahayn wacamilu saalixaati camal wanaagsan sameeyeen junaaxun laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun dembi fii maa dacimuu waxay quuteen oo khamri ah hadda koore waxba intaan la xaaraamaynin waa goorma idaa mataqow markay ka baqayeen markadigaa hore xaaraamta waa aman u rumeeyeen camiluu camal faleen asaalixaati calma wanaagsan markaa hore ee khamriga la cabi jiray daacada kale markay ku fiicnaayeen uma taqow ay alla ka baqeen oo amanuu rumeeyeenoo taqwadii iyo iimaanka ku adkaayeen uma taqow ay alla ka baqeen oo macsiyada iska ilaaliyeen waaxsanuu samafaleen wallaahu alla yuxibu lmuxsiniina muxsiniintuu jecel yahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta layabluwannakum allaahu ilaahay wuu idin imtixaani bishayin shay oo mina saydi ugaadha ah tanaaluhu ay gaadhayso aydiikum gacmihiinna oo ugaadha yaryara soo qabsan kartaan wa rimaaxuhum warkmihiinnu ay gaadhiyo markaad ku gantaan ay ku dhici maxaa liidinku imtixaani liyaclama allaahu inuu alla ogaado haddaba wuu ogyahay inuu alla ogaado cilmi soo saara cilmi daahira man yakhaafuhu qofka ka baqi bilqaybi maqnida bilqaybida waxaa looga jeedaa isagoon wax ilaaliyihi jirinoo waxaa iska daalahayn waa horaan iska daalayna waxaa iska daalahayn yo alla ka baqi inuu ilaahay soo saaro qofka noocaasa way faman ictadaa qofkii xad gudba bacda daalika intaa kadib falahu waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul mulimun xanuujiya ugaadha la sheegayo waa markii dee xaramka lagu jiro xaramuxaj la qabo wey markii xaramuxaj la qabo waxaa la yidhi imtixaani ugaadh yar yarhood gacanta ku qaban kartaan iyo ugaadh waaweyn oo waranka markaad ku gataan ay ku dhacayso muxuu ilaahay kuwaa idinku imtixaani si loo kala saaro qofka alla ka baqaya iyo kaan ka baqaynin maqnida kaga baqaya allo maqnida macnaheedu waxa wey isagoon markaa hadalkii dulta lala hadlayn wardaal lalahayn ilaahay ilen indhaha hadda kuma aragn waxaynu aragnaa tasarufkiisi baan arganay bidhaantiisii ma aragno bilqaybi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy layabluwannakum allahu alla wuu idin imtixaani bishayin shay oo mina saydi ugaadha tanaaluhu ay gaadhi rimaaxu aydiikum gacmihiinu ay gaadhi ugaadha yaryara wa rimaaxukum warmihiinuna ay gaadhi liyaclama allahu si uu alla u ogaado u soo saaro oo dadka ugu muujiyo man yakhaafuhu qofka ka baqay bilbiqaybi maqnida kaga baqay faman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika intaa kadib falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo guba marka meesha waxaa laleeyahay dadku waxa laleeya ugaadhan iska ilaaliya laleeyahay waa markii muxrimiin la yahay wey ugaadha bari yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii laa taqtuluu hadilina asayda ugaadha wa antum idinku xurumun muxrimiinaa tihiin waman qatalahu qofkii ugaadh dila oo minkum idinka idinka mid a mutacamidan ukas u dila fajazaahu abaalkiisu milu maa shay oo kala weye qatala uu dilay oo minanacami nicmoolayda ah yaxkumu waxaa xukumi bihi shaygaa lagu magdhabayo dawaa cadlin caadilnimo laba u saaxiiba oo minkum idinkeeda ka mid a hadyan hadye xaaluu yahay baaliqalkacbati kacbada gaadhay kafaaratun kafaara gud maxaa lagu kafaaragud dacaamu masaakiina masaakiin raashinkeeda ow cadu lidaalika waxaa wax u dhigma siyaaman oo sooma liyaduuqa inuu dhadhamiyo wabaal amrihi amarkiisa culayskiisa inuu dhadhamiyo waxaa la yidhi orgaadhaha dilina idinkoo qofka dilo oo idinka idinka mid ah u kasta waxaa lagu leeyahay wuxuu dilay wax u dhigma waxaa xukumi laba caadiliina marka waxaas waxaa xukumaya bilmatal gorayada oo kale geelaa lagu magdhabi neef geelaa lagu magdhabi baa layidhi ximaarulwaxshiga iyo baqarulwaxshiga iyo kuwa neef a lagu magdhabi baa garanuugtay wixii lamida ah, neef lagu magdhabi baa oo kale sidoo kale waxbaa lagu magdhami marka wixii aan masal lahayn ka waran wax uu la noocihi wuxuuna jirin ka waran sida maroodigo kale waa la qiimayn baa waxaan masal lahayn waa la qiimayn qiimada uu hilibkiisu gaadho yaa yaa la hadiyeyn marka shaygu markuu hadiye yahayoo neef yahayna kacbadaa loo diri haduu lacag iyo wax noocaasa yahayna iyo raashinka la quudinayana meesha la joogun baa lagu bixin dib malataasi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiihay laa taqtuluu shayda ugaandha ha dilina waantum xurumun muxrimiin aad tihiin waman qatalahu qofkii dila shaydka oo minkum kamida mutacamidan isagoo u kasaya fajazaaun abaal baa dushiisa ah milu maa shay oo kalea dushiisa ah qatala uu dilay min anacami ah yaxkumu waxaa xukumi bihi shaygaa dawaa cadli caadilma ku saco minkum marka markuu hilib yahay baynu nidhi waa in kacbada la geeyaa meeshaas labaa qiimayna culimada qaar waxay leeyihiin berigii nebigu joogay wixii lagu qiimeeyey unbaa haddana lagu qiimayn qolyana waxay leeyiin waktigaa la joogo yaa laba nin loo bixin oo qiimaysa oo waxaa laga yaabaa waktigaa wixii lagu qiimeeyey wax kale in hadda lagu qiimeeyaa suuragala taasaana suuragaloo marba dadka meeshaa jooga yaa qiimeynaya marka sidaasoo kale hadyi markuu yahay oo xoolan xoolo yahayna kacbadaa loo diri dacaam iyo hadduu yahayna meesha qofka u joogu dacaamka ku bixin hadyan hadyi wey baaliqalkacbata kacbada gaaray aw kafaaratu kafaara gud weeye dacaamu masaakiina masaakiin la quudiyo oo cadlu daalika waxaa waxu dhigma siyaaman oo sooma ah. dacaamkii uu bixin lahaa la qiimayn dacaamkuu bixin lahaa yaa la qiimayn inta uu noqdo ee mud in la ego maalmood buu soomaya lacabkan waxaa lagu qiimeeyey neefkii la dilay ee uu ninkii wax uu ku bixiyo waayey yaa la qiimayn laftiisii baa la qiimayn liyaduuqa inuu dhadhamiyo darteed wabaala amrihi amarkii uu sameeyey culayskiisa ila isagaa waxa sameeyey culayska dhadhamiyo cafa allaahu alla wuu salafa wixii horeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuu saamaxay hadda ka horow intay aayadanu timid intii ka wixii ugaadhahee la dilay ee noocaasa allah wuu saamaxay subxaana watacaala cafan qofka jaahilkuna waa sidaasoo qof kasta oo jaahila ah, oon waxba garanaynin markuu islaamka soo galo wuxuu jaahilnimo islaamka yacni barto wuxuu jaahilnimo u sameeyey allah u qabsan maayo subxaana watacaala cafa allaahu alla ha cafi wuu cafiyey camaa salafa wuxuu caada qofkii ku noqda isagoo xukumkan loo sheegay dib ugu noqda oo ugaar kala dila isagoo muxrima fayantaqimu allah alla wuu ciqaabi ka aargudan minhu xaggiisa qofkii isagoo xukumka lasoo hordhigay oo yaqaana ku noqda ugaadhii laaya muxrimna uu yahay ilahay wuu ciqaabaya waman caada qofkii ku noqda ugaadhii laaya fayantaqimu allah alla ka aargudi minhu xaggiisa wuu ciqaabi wallaahu allana casiizunka qaaliba weyn duntiqaamin aargudad u saaxiiba aargudadku yani waa ciqaab weyn ciqaabaya ilaahay ciiluu qabo ka aargudan maayo ruuxani dembigu sameeyey baa laga aargudi oo laga god allah subxana watacaala